بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين culima intaynaan kitaabka bilaabanin su-aal baynu isku dirnay maalin dhoweyd su-aashaasoo odhanaysa ismiga mawsuul culimada usuulku waxay ku dareen min siyaq ilcumuum inuu yahay qoladeenna nuxaaduna maxay yidhaahdeen baynu nidhi waa macrifo oo khusuus buu faa'iideeyaa bal labadaa qolo ee usuulka iyo nuxaadda agartooda sidee ha loo soo qaadaynu isku ogeyn yaa ka jawaabaya su-aasha ah ismiga mawsuul haye isyartaago i maqashii codka maxaa tidhi silada hee maxaa macrifaynaya ma odhan min alfaad alcumuum cumuumka iyo khusuusku mayna iska soo horjeedin waayahay yaa soo akriyey ama soo baadhay oole baxi baan ka anu si fiican baan u soo baadhay yaa leh maa weydeen si wanaagsan ha ha haye mhm haye sax hal arday ayaa horta ii keenay jawaab kaafiya ardaygaa kolley magaciisu kuma qorna halkaasuu iigu dhiibay kumuu ahaa ardayga waraaqdaa ii keenay jazaaka allah khayr waa ardayga si fiican mas'aladu khilaaf badan bay leedahay wej kamida ayuu soo guuriyey wuxuu ka soo helay kitaabka la yidhaha baxrulmuxiidka soo saa kitaab badan baa qoreysa oo su-aasha lagaga hadlaya culimada qaarna waxayba diideen in la yidhaha cumuum ba ku jira oo waxay kol hadday macrifo tahay cumuumkii hanaga hadho ilan siladii inay macluum tahay baa la shard shuruuddeeda machuud inay tahay waxaan wax la garanayo oo de lagu macrifoobayo culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen war meye alfaadani xaqiiqa ahaan bay cumuum u faa'iideysaa wadci ahaana khusuus bay majaaz ahaana khusuus bay ufaa'ideysaa qolona way cagsiyeen oo way isdaba mariyeen aduuma su-aasha waa la soo helay jazaaka allahu khayran wa shukran jaziilan kitaabkiina waad ku soo qortay cashirkeenna ayaynu iska bilaabani mubtadaha iyo khabarka ayaan ka bilaabaynay ama boga boqol iyo shan iyo konton baan ka qaadaynaa boqol iyo shan iyo konton bismi illaahi araxmaan araxiim almubtadau waalkhabaru waa mubtadaha iyo khabarka marfuucaadka mid kaste baab gaaraa lagaga hadlaa labadan mooyaane mubtadihi iyo khabarka mooyaane mubtadaha iyo khabarka iyaga isku baabbaa la keenaa oo meel quraa lagaga hadlaa waayo waa litalaazumihimaa haaliban bay culimmadu yidhaahdeen haddii mubtade la sheego maxaa isna hadalka ku jira khabar baa ku jira uun haddii khabar la sheego maxaa isla hadalka ku jira mubtadaa ku jira kolkaa ma kala maarmaan meeshuu mubtada yaallo khabarna uu yaallaa sida badan meeshuu khabar yaallana mubtadana uu yaallaa sida badan kolka isku baab baa lagaga warramaya almubtadau waalkhabar mubtaduhu waa laga sheekeeyaha shayga laga sheekaynayaa mubtade la yidhaah khabarna waa waxa lagaga sheekaynaya inuu yahay haddaan idhaahdo kitaabkani wuu cusub yahay yaa laga sheekaynaya oo mubtade ii noqonaya kitaabkani wuu cusub yahay haddaan idhaah kitaabkaan ka sheekaynaya waa mubtade shayga khabarkiina waa waxa aan kaga sheekaynayo oo cusaybka ah kolkaa mubtadaha iyo khabarku jumla ismiya baa loo yaqaanaa jumla ismiya oo inta badan hubuut iyo dawaam iyo istimraar wax la yidhaha bay faa'iideysaa balaaqada baabun kitaabkeenna aad buu sheekhu mukhtasar uga dhigay baabun buu yidhi baabun wuu tanwiiniyey baabun sababta ku kaliftay baabun qura inuu yidhaahdaa kitaabku soo ururinaya wuxuu ka fudaydsanayaa baabulmubtada'i walkhabar hadalkaa dheer iga daa baabun iga dhe xagga dambea laga ogaan baabku wuxuu baabu yahay almubtada'u mubtadaha iyo walkhabaru khabarkuba marfuucaani waa la rafciyaa tusaaluhuna allahu ilaahay rabbunaa rabbigayo weeyi oo kaleba weeyi wa muxamadu nebi maxamedna nebiyunaa nebigeenii weeyaan oo kaleba weeye sala allahu alayh wasalam sheekhu wuxuu halkan inoo sheegay mubtadaha iyo khabarkuba inay marfuuc yihiin qodobkaa horta uu taabtay mubtaduhuna waa marfuuc khabarkuna waa marfuuc tusaaluu keenayo allaahu rabbunaa wa muxamadu nebiyunaa buu yihi waa jumla ismiya oo laba qaybood ka kooban laba tusaa tusaale qura oo laba jumlo ay ku jiraan ama laba mubtade iyo laba khabarba ay ku jiraan allaahu ilaahay rabbuna waa barbaariyaha yagii yaa mubtadaa ah, hadda hadalkaa allah baa mubtadaah yaa khabar ah rabbu oo ba'da ku jooga rabbigaasaa khabar ah ereyga naa ah ee rabbiga ka dambeeyaana waa mudaafun ilayhi fii maxalli jarrina allaahu ilaahay rabbuna waa rabbigayo wa muxamedu nebi maxamedna nebiyuna waa nebigii uu noo soo diray haddana mubtade kale iyo khabar kale ayaa sheegan muxamedun waa mubtade nebiyu oo ya-da ku joogaana waa khabar naadaa aynu arkaynaana waa damiir mudaafun ilayhi oo fii maxalli jarina wa muxamedu nebiyuna almubtadau mubtadihii waa sharaxa huwa lismu waa ismi almujaradu laga qaawiyo can alcawaamili cawaamisha iyo shaqeeyayaasha allafdiyati lafdiga ee xagga lafdiga looga nisbeeyo lilisnaadi isnaad dartii buuna u sugnaaday wuxuu ina yidhi sheekhu marka laga hadlayo mubtade waa alsmu اlmujarad can alcawaamil اlafdiya lilisnaad haddaba alismu markaan idhaa waxna wuu iga baxayaa waxna wuu ii soo gelayaa alismu markaan idhaa saddex baa iga baxaya ficilku wuu iga bixi oo noqon maayo mubtade xarafkuna wuu iga bixi oo noqon maayo mubtade jumladuna way iga bixi oo noqon mayso mubtade jumladu khabar way noqotaa laakiin mubtade ma noqotay dee alismu waa ismi saddexdaasaa iga baxay waxaa soo gelaya ismiga nooca loo yaqaano sariixa iyo ismiga nooca nooca loo yaqaano mu'awalka waxaa kaloo soo gelaya ismiga sariixa ah saddexdiisa qaybood daahirkii iyo damiirkii iyo mubhamkii intuba way soo gelayaan alismu almujaradu waxaa laga qaawiyey can ilcawaamili cawaamil baa laga qaawiyaa mubtadaha waxaa laga tajriidiyaa ama laga qaawiyaayoo laga ilaaliyaa caamil ku camal falayoo xagga hore ka mara qodobkaa haddana almujarad can ilcawaamil uu sheekhu ina yidhi wuxuu inaga saarayaa shay kaste oo caamil wata oo mubtade noqon maayo ismi kaste oo caamil wata maalan faacilka haddaan soo qaato oo jaaa muxamedun an idhaa kelmaddaa muxamedun waa ismi haddana maaha mubtade waayo almujarad can alcaamil cawaamil bayna ahayn oo waxa weeye muxamedkaasi caamil buu wataa jaaah jaaa muxamedun caamil buu wataa cawaamishii allafdiyati lafdiga ahayd wuxuu sheekheenu halkan inoo tilmaamay mubtadaha caamilka laga qaawinaya waa caamilka lafdiga ee la arki karayo waxaa qeydkaa allafdiyati uu inoo soo gelinayaa mubtadayaasha qeyb ka mida oo caamilkoogu uuna lafdi ahayne uu iska macnawi yahay ama siduu u badan yahayba mubtadaha oo dhan caamil macnawiya ka horeeya kolkaa caamil lafdiya baa la diiday laakiin ku macnawiya lama diidin haddaan muamedun muxamedu nebiyuna haddaan idhaa muxamedkaa caamil baa ka horeeya ibtide la yidhaa waana macnawi almujaradu waxaa laga qaawiyaa can ilcawaamili shaqeeyayaal allafdiyati lafdiya oo xagga lafdiga looga nisbaynayo lilisnaadi isnaad dartii haddaba lilisnaadidaasi waa liisnaadi gayrihi ilayhi weeyi waxaa loo soo tiiriyaa welibana hayrkii ayaa isaga loo soo tiiriyaa isaga lama tiiriyo laakiin isagaa wax loo soo tiiriyaa haddaba culima mubtadaha marka aan doonayno saddexdaa shardi ama afartaa shardi inaynu ka helo ayaa laynaga rabaa kow waa inuu ismi noqdo laba waa inuu mujarad can alcawaamil yahay saddex waa inay cawaamishu lafdi tahay afar waa in lilisnaadu yahay oo liisnaadi gayrihi ilayhi waa in isaga kayrkii loo soo tiiriyaa shay wax loo soo tiirinayo waa inuu yahay shay la tiirinayo yuuna noqonin falismu ereyga ismiga ihi jinsun jinsi weeyaan yashmalu wuxuu koobsan jinsigaasi asariixa ismiga sariixa ee isminimadiisu ay caddahay ka zaydin oo kaleba weeye oo fii naxwi qowlika qowlkaaga ku sugan zaydun qaa'imun markaa tidhaha zayd baa istaagay zayduntaasi waa mubtade ilan waa ismi sariixehe walmuawalu muawelkii ayaa isna uu shamlisani walmuawalu muawelkii halkaa kaygu walmuawalu buu yidhi walmuawala baa la doonayay maydin kor dhabaytalow walmuawala xaraka ma samayn miyaa walmuawala muawelkii ayuu shamlin walmuawala yashmaludii baa ku camal falaysaa wa yashmalu lmuawala muawelkii buu shamlin fii naxwi qowlika qowlkaaga oo kale ku sugnaa wa an tasuumuu a tidhi wa an tasuumuu ama fii naxwi qowlihi tacaala alle qowlkii oo kale ku sugnaa wa an tasuumuu soomidiinna ereyga an tasuumuu antaasi waa masderiyo ficilkaa mudaaricii afcaalulkhamsaha ama amhilatulkhamsaha ah ee tasuumuu ah masder baa lagu awilayaa masderkaasaana mubtade noqonaya oo fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ku dhex sugan wa an tasuumuu soomidiinna ayaa khayrun lakum idin khayr badan hadaba an tasuumuu antu waa masderiyo tasuumuuna masder baa lagu awili ereyga khayrun ana wuxuu noqonayaa khabar mubtadihiisu uu muawal yahay fa innahu mubtadaun waa mubtade mukhbarun waxaa lagaga khabray canhu xaggiisa bikhabarin khabar wa kharaja waxa ku baxay bilmujaradi qeydka mujaradka ah naxwu zaydun oo kale ayaa baxay oo fi kaana zaydun caaliman ku sugan kaana wuxuu ahaaday zaydun zayd caaliman nin aqoon-yahana haddii kaana zaydun caaliman an idhaa ereygaa zayd ihi mubtade maaha laakiin waa ismu kaana fa innahu isagu lam yatajarad kama qaawana can ilcawaamili cawaamil kama qaawana allafdiyati oo lafdiya kaanaaba ka horaysa dee wanaxwu daalika kaa waxaa lamida qowluka qowlkaaga fi lcadadi tirada ad leedahay waaxidun inaani alaaatun ad leedahay fa innahaa iyadu tajaradad way qaawanaatay laakiin laa isnaada wax isnaadihi fiihaa kuma dhex jiro waa qeydkii lilisnaadiya ayaa kolkaa inaga saaraya waaxidun inaani alaaatun oo kale isnaad kuma jiro wa dakhala waxa soo galay taxta qowlinaa qowlkeenna hoostiisa waxa soo galay lilisnaadi ereyga lilisnaada aynu leenahay maa idaa kaana markuu yahay almubtada'u mubtaduhu markuu yahay musnadan ilayhi mid musnadu ilayhioo loo soo tiirinayo maa bacdahu kaka dambeeya haddii mubtadaha wax ka dambeeya loo soo tiiriyo wuu inoo soo gelayaa naxwu zaydun qaa'imun zaydkaasi hadda waxbaa loo soo tiiriyey oo qiyaamkaa loo soo tiiriyey iyo wamaaka idaa kaana almubtada'u mubtadaha laftiisuma uu noqdo musnadan mid la tiiriyey ilaa maa bacdahu wax ka dambeeya loo tiiriyey mararka qaarna mubtadaha wax looma soo tiiriyee isagaaba la tiiriyaayo wax ka dambeeya loo tiiriyaa waa haddii uu mubtaduhu marfuuc qaadanayo ama faacil ha ahaado ama naa'ibu faacil ha ahaadee naxu aqaa'imun ma taagan yihiin azaydaani labada zayd mubtadihii waa qaa'imun mubtadaha qaa'imun ah maanta isaga wax looma soo tiirin isaga laftiisaaba la tiiriyeyba qaa'imun waa mubtade khabar halkuu ka qaadan lahaa ayuu faacil qaatay faacilkiisuna waa azaydaani maanta waa mubtadiya khabar ma odhan karno oo waxaa si toosa u diidaya qaacido aynu kutubta hore ku soo marnay oo la odhan jiray wujuubu almudaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar mubtadaha iyo khabarku inay iswaafaqaan oo mufradnimo ay isku waafaqaan ama tasniyanimo ay isku waafaqaan waa shay lagama maarmaana haddaba qaa'imun azaydaani marka la yidhaah qaa'imuna waa mufrad azaydaanina waa muhanne mubtadiya khabar inay isku noqdaan waa mustaxiil markaa qaacidadaasaa diiday wujuub mudaabaqa bayna almubtada'i walkhabar tidhi maxaa xalkiisa laga dhigi haddaba qaa'imun azaydaani qaa'imun waxaa culima la odhanayaa waa mubtade azaydaanina waa faacil faacilkaasaa khabarkii kaga filaaday waxayna waafaqsan tahay qaacidadii aan camridega ku soo dhiganay wawaajibun fi lficli an yujarada idaa ljamcin ow musanan usnida qaacidadaasay si toosa u waafaqsan tahay waayo faacilku hadduu musano yahay waa azaydaaniye caamilkiisa waxaa laga dhigaa mufrad mujarad baa laga dhigaa qaa'imun waa inaan dee mufrad ka dhigaa hadduu ficil ahaan lahaana saas oo kaluun baynu ogolayn nimankii akaluuni ilbaraakiis la odhan jiray luqadooda mooyaane halkaa waxaynu culima kaga baxnay mubtadihii khabarkii baynu halkana eegeynaa walkhabaru khabarku huwa khabarku almusnadu waa la tiiriye isaga khabarka waa la tiiriyaa alladii kaasoo tatimu bihi ay ku dhammaystirmayso maca almubtada'i mubtade micii isagoo ah faa'idatun faa'ido ay ku dhammaystirmi wuxuuna yidhi khabarka marka la tacriifinayo khabarka horta waa musnad musnad waa shay la tiiriyey oo wax kale loo tiiriyey la khabarku waa inuu musnad noqdaa waa lagama maarmaan mubtadu hadda musnadu ilayhi buu ahaa in yarna musnad buu noqonay markuu faacil ama naaibu faacil qaadanayo ayuu musnad noqonayey alkhabaru huwa huwa lmusnad waa musnad haddaba markaan khabarka musnad aynu qeydkaa aan meesha keeno wuxuu musnadkani inaga saarayaa kow mubtadihii mubtadu waa musnadu ilayhi laba faacilkii faacilku waa musnadu ilayhi musnad ma aha saddex ismigii kaana ismiga kaani waa musnadu ilayhi musnad ma aha waxyaabaha noocaas oo kale ah ayuu almusnadudaasi inaga saaraya alladii kaasoo tatimu bihi ay dhammaystirmayso tatimu bihi waxaa ku dhammaystirma maca almubtada'i mubtadaha maciise markuu yahay faa'idatun faa'idaa ku dhammaystiranta faa'iido ayaa ku dhammaystirmaysa mubtade markuu la socdo maca almubtada'idaa waxa ina wuxuu inaga saaray si toosa faacilkii isna oo faacilku waa juska faa'iidadu ay ku dhammaystiranto laakiin maca mubtada'in maahee waa maca ficlin inta badan haaliban hadda kayrulghaalibka maca mubtada'in buu noqdaa faacilku sida tusaalihii aqaa'imun azaydaani in hadda soo sheegaynay azaydaani wa juzun tatimu bihi alfaa'ida maca mubtada'in laakiin musnad buna markaana ahayn musnadu ilayhi buu noqday iska ilaali shay kaste waa laga taxadarayaa inuu inuu soo galo meeshan walkhabaru khabarkii huwa khabarku almusnadu waa la tiiriye alladii kaasoo tatimu ay dhammaystirmayso bihi bisababihi isaga sababtiisa maca almubtada'i mubtade micii markuu yahay faa'idatun faa'idaa dhammaystirmaysa fakharaja waxa baxay haddaba biqowlihi hadalkayga waxaa ku baxay almusnadu an idhi alfaacilu faacilkiibaa baxay fakharaja biqawli kelmiddaa waa laysku haystaa la socda fakharaja biqawli ereygaa biqawli ba'daa yar baa laysku haystaa ba'daa yar qolo waxay qabaan fakharaja biqawli qolona waxay qabaan fakharaja can qawli mas'aladuna waxa weeye xagga falsafadda marka la joogo jinsigu horta wax ma saara mise waa laga baxaa jinsigu asalkiisu ujeeddada laga leeyahay waa shumuul eh ikhraaj ma aha haddaba haddii shaygii jinsiga ahaa uu wax saaro de wixii looga bartay waxaan ahayn buu sameeyey jinsiga waxaa looga bartay inuu wax soo shamliyo iminka dadii tilmaan marka lagu yidhaah oreyga koobaadeed ku hadlaysaa waa inuu jinsi yahay waxay wax badani soo gelayaan noolaad odhan noole lodiibaa soo geli o arigiibaa soo geli o dugaagiibaa soo geli o dadkiibaa soo geli noolaha fikira fikiradaasa fasal ah wax alla waxa dadka ka soo harsan inay intaa yari daadisa alla doonaya fikirahaasi waa inay daadiso noole fikira dee ma fikirto arigu ma fikiro bahalku ma fikiro dadka fikira eeg noole fikira hadaba noole fikira noo ereyga horena jinsi baa loo yaqaanaa waxa ka hore ka dambeeyana falsafadu fasal bay u yaqaaniin jinsiga asalkiisu waa ashumuul fasalka asalkiisuna waa alikhraaj haddaba jinsiga ba looma isticmaalo ereyga can a baa loo isticmaala sida laisla ogyahay waa sidaa sheekhu wuxuu yidhi fakharaja waxa baxay biqowli hadalkayga ku baxay maxay ahayd markaa in la yidhaah fakharaja an qawli can qawli fakharaja waxa baxay can qawli hadalkayga ka baxay almusnadu aan idhi alfaacilu faacilkiibaa baxay oo fii naxwi ku jira aqaa'imun azaydaani aqaa'imun ma taagan yihiin azaydaani labada zayd ereygaa azaydaanihi waa faacil haddana khabar ma aha waayo dee waa musnadu ilayhi ee musnad buuna ahayn fa innahu isaga wa intamad ha dhammaystiranto bihi isaga ha ku dhammaystiranto maca almubtada'i mubtade micii isagoo ah alfaa'idatu faa'iidadu haba dhammaystirantee laakinahu isagu musnadun ilayhi isagaa wax loo soo tiirinaya laa musnadun isagaase lama tiirinayo faa'iidadaa dhammaystirmaysa maxaa looga jeedaa ragga qaarkood baa u fahmay faa'iide cusub oo waxay idhaahdeen alardu haddaan idhaha taxtana dhulka inaga hooseeya mubtadiya khabar yaan la odhanin waxba ma faa'iideynin buu yidhi waayo waa la wada og yahay dhulku inuu inaga hooseeyo cirkuna inaga sarreeyo hadda sarraynta iyo hoosaynta waa masaa'ilka ugu adag marka falsafada la joogo waxbaa sarreeya haddaad tidhaa iyo waxbaa hooseeya nimanka falsafada waa lagula yaabaya masaa'ilka ugu adag bay ku jiraan hoosayn iyo sarrayn waxay u kala garanayaan iyagu ma jiro waayo haddaan tusaalaha ugu basiidsan soo qaadanno dhulkeennan hadda aynu ku noolnahay waa kitaabka aan hayo oo kale oo hawo bannaan sidaa u taagan dhinac kastana waa lagaga degan yaho waa lagaga nool yahay dee iminka waaba la og yahayba dhulka qaybta inaga soo hor in la degan yahay hadda halkan joogno haddii dhulka xagga kale looga baxo dee wadan weeyaan la yaqaan oon hadda magaciisa garan lahayn weeyi waa la ogyahay dhulka in dhinac kasta lagaga nool yahay maadaama la og yahay in dhinac kasta dhulka lagaga nool yahay hadda waxaad isleedahay kuwa dhinaca kale kaga nool niyo ka daadanin xaggay u jeedaan dhinaca kale kuwa kaga nooli hoos bay u fooraraan sow madaxana dhulka lugahana dhulkay ku hayaan sow cirka u da-a iyagu mayna daadaninayna hoos u yaacin iyaguna waxay isleeyihiinuun kuwa xagga kale kaga nool waa inaga hadda miyayna daadanin eeg cilmi baa jira ilaahay cilmiyadiisa waxa weeye jaadibiya waxaan jaadibiyada la yidhaha samaydaan maqal jaadibiya waa wa waa waaxan jiidanaya dadka ilaahay wuxuu inoo geliyaa kolba xaggu dhulku kaa xigo xaggu dhulku kaa xigaa jaadibiyada le maalan haddaan imika xaggan markaan uu inaga xigo xaggaan u dhacaynaa waa xaggan dhulku kaa xigo ka xaggaa kale kaga noolina xaggu u dhacayaa waa xaggee xagga uu dhulku ka xiguunbaa kolba jaadibiyadalo xaggaa unbaad usoo dhacaysaa iminka masaajidkeenana afarta dhinac wuu isku la egyahay maadaamu afarta dhinac isku la eg yahay hadduu ilaahay jaadibiyada xagga sare inoo gelin lahaa xaggee laga lugaha saari lahayd xaggaa madaxana xaggan haddaad kufta xaggeed u dhici lahayd dee xaggaa hadii ilaahay gidaarka halkan saari lahaa ka waran jaadibiyada hadduu ilahay halkan inoo gelin lahaa xaggeen lugaha u jeedin lahayn xaggan madaxana xaggaa haddaad dhacdama xagganaad u dhici lahayd maya dee gidaarka dee xagga kolba jaadibiyada lagu geliyey kolka waxa weeyaan hadaynu nidhaahno hadaba xag hoos iyo xag sare dee imika cir da-aya xaggan inaga xiga hadduu doono qolada xaggan inaga xigta cirkoogii xagguu ka daayaa nimanka falsafadu xagga sare iyo xagga hoosiyo way ku dawaaan inaga daaya ma doonayno inaan dhexgalle waxaynu haynaa markaa faa'iidadaa cusboonaanaysa ee aan leenahay faa'iido waa inuu khabarku faa'iido faa'iideeya oo faa'iida ay ku dhammaystiranta markaynu leenahay faa'iidadaa tajadud bay ragga qaarkood u fahmeen laakiin waa arrin khaldan tajadud looma fahmayo faa'iidadu yayna mutajadidaba ahaanine hadalkani waa inuu diyaar u yahay hadal wax faa'iideynaya inuu yahay uun wa biqowlii hadalkayga waxa ku baxay aan ku idhi maa macalmubtada'i mubtade micii naxwu qaama qaamo oo kale ayaa inaga baxday oo fii qawlika qowlkaaga ku jirta qaama zaydun qaamadaasi hadda khabar ma aha maxay khabar u noqon weyday qaamadaasi dee waxa weeye qaamadaasi waxay khabar u noqon weyday maca mubtadain bayna ahayn waa maca faacilin qaamadaasi hadda musnad weeyaan qaamadaasi waa musnad waa la tiiriye oo zaydkaa loo tiiriyey laakiin maca mubtadain bayna ahaynoo maca waxa weeye maca faacilin weeyi wa xukmulmubtada'i mubtadaha xukunkiisa walkhabari iyo khabarka xukunkiisu alrafcu rafco weeyaan culima inta aan ka hadlaynay sheekhu laba qodob oo qurun ka hadlaya maad xasuusantihiin labadaa qodob waa tacriifka mubtadihi iyo khabarku ay leeyihiin iyo xukunkooga rafcaha ah labadaa qodobo qura ayuu ahaa labadaa qodob buu hadda halkaa kaga soo baxay axkaamtii mubtadaha ayuu doonayaa hadda inuu eego wa yaqacu lmubtada'u mubtaduhu wuu dhacayaa nakiratan isagoo nakiro ah in camma haddii uu cumuum faa'iideeyo ow khasa amase uu khusuusba faa'iideeyo hadduu cumuum faa'iideeyo ama khusuus faa'iideeyo sidaas ayuu noqonayaayoo nakiro uu noqon karaa halkan waxaynu culima ka faa'iideynaa hal qodob oo muhiimah oo axkaamta mubtadaha ah qodobkaa muhiimka ee axkaamta mubtadihi waxa weeye mubtaduhu waa macrifo haaliban talow maxaa mubtadaha macrifo looga dhigay waa su'aal aal muhiima maxaa mubtadaha macrifo looga dhigay mubtaduhu waa maxkuumu caleyh wax la xukumayo weeye maxkamadeennaasi xukun ma saari kartaa waxayna ogeynayna garanaynin go-aan ma laga soo saari karaa waxaan la garanayninba waa maya waxaa la yidhaahdaa waa qaacido idilo usuulu fiqiga lagu bartaba weeyaan alxukmu calaa shay farcun can tasawurihi waxaa shayga la xukumaa intii la dhegaystay ee la bartay kadib unbaa go-aan iyo xukun laga soo saari karaa waxaadan aqoonin ma xukumi karaysid iska ilaali weliga waa kaa mamnuuc haddaba mubtaduhu waa maxkuumu calayhi waa wax xukun la saarayo oo khabarkaa lagu dul xukumaya innagoo haddaba mubtadihiiba aan garanaynin suurtagal ma aha hadduu mubtaduhu nakiro yahay inaynu khabar saarno mubtadihi oo nakiro ah inaynu khabar saarnaa suurtagal ma aha waa mustaxiil oo kale waa mamnuuc markaa mubtadi waa inuu macrifo yahay masalan ninka odhanaya magaaladu way qurux badan tahay ninka odhanaya shardigiisu waa inuu magaalada garanaya sow maaha miyuu odhan karaa magaaladu way qurux bad magaaladaa xukun muu saari karaa qurux ah hadduuna garanayninba waa maya mubtadu haddaba culima waa inuu macrifo yahay hal su'aala halkaa la isweydiiyey khabarka lafti faacilka laftiisu waa maxkuumu calayhi waxbaa lagu xukumaa faacilka markaa le cali baa yimid caligaa waxaan ku xukumay imaatinka oo faacilkana maxaa macrifo looga dhigi waay sawka faacilku nakiro noqda wa jaaa rajulun buu ilaahay aayad qur'aana ku yidhiye wa jaaa rajulun faacilka laftiisu maadaamuu maxkuumu calayhi yahay oo xukun la saarayo maxaa isaga laftiisa macrifo looga dhigi waaye jawaabo badan bay culimmadu bixiyeene waxaa ka mid a mubtadaha saw musawir uma noqdo khabarka la qadimaa markuu daraf yahay ama jaar iyo majruur faacilka nakirada ana waxa suurtagal ka dhigaya dee ficilkiisiibaa ka horeeya ficilkiisii ayaa ka horeeya culimmada qaarkoodna waxay ku jawaabeen mubtaduhu xagga horu dhacaa maadaamuu mubtadu xagga hore dhaco isagoo nakiro ah hadduu xagga hore dhaco waxaan la garanayn cidiba ma dhegaysato geeridu geel jire iyo cidan la geranayn bay ku fiican tahay bay soomaalidu odhan jireen waxa weye waxaan la geranayn cidima dhegaysata markaa ah. laguu nixi maayo laguna garan maayo waxa taa ina laga hadli maayo haddaad nakiro tahay mubtade nakiro ah haddii xagga hore lagu sheego khabarkiisa la sugiba maayo laakiin ficilka marka xagga hore la mariyey ee xukunkii uu dhacay waa qasab faacilku nakiraba ha ahaada in iska iska sugtaa ilan baad isaga haysataaye wa yaqacu wuu dhacayaa almubtadau mubtaduhu nakirata nakiro isagoo ah ayuu dhici mubtadihii nakiro ayuu noqon in incama hadii uu cumuum faa'iideynayo oo macnihiisu macno caam ah uu yahay ow khasa hadii uu khusuus faa'iideynayo oo khusuus shay khaasa uu noqonayo naxwo ma rajulun wax ninihi fi daarta kuma sugna hadda rajulun waa mubtadae musawiqa uu site ee nakiradaa suurtagal inooga dhigtay inay mubtade noqotaa waa maxay waa nafyiga ma cumuum buu faa'iideeyey markaa a ilaahun ma wax ilaah ah ayaa maca allaahi allah miciisa ah a ilaahun waa mubtade waana nakiro maxaa nakiradaasi ay mubtade suurtagal ka dhigay inay noqoto ila waaba nakira eh waa istifaan bay daba dhacdayoo qaaciidadan tidhaahda nakira fii siyaaqi nafyi tufiid alcumuum waxa la mid ah nakira fii siyaaqi اlistifhaam tufiid alcumuum nakira fii siyaaqi اlistifhaam tufiid alcumuum waa cumuum haddaba a ilaahun maxaad ku macnayn aayadda ah ma ilaahbaa ha odhan waa inaad tidhaha a ma wax ereyga wax ah inaad ku dartaa ilan cumuum baan meesha ka dhadhansanaynaay a ma wax ilaah ah ayaa maca allah allah miciisa ah wala cabdun adoon addoonka oo mu'minun mu'min ilaahay rumaysan ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid mushrig oo ilaahay u shariig yeelay mubtadihi waa walaa cabdun waana nakiro nakirada maxaa musawiq u ah dhicidda ay dhacday mubtadenimada waa khaas labada hore caan bay ahaayeen sow ma aha nakiradani waa khaas oo sifa waa la sifeeyey walaa cabdun mu'minun mu'minun baa lagu sifeeyey haddaba sifadu takhsiis bay samaysaa taksiiskaasaa kolkaas suurtagal ka dhigay inuu inuu mubtadahaasi uu nakiro noqdo ama inay nakiradaasi mubtade noqoto wa khamsu salawaatin shan salaadood ayuu katabahuna allahu ilaahay idinku waajibiyey shanta salaadood ee ilaahay inagu waajibiyey ayuu xadiidkan rasuulku inoogu sheegayaa sala allahu alayhi wasalam khamsu salawaatin katabahuna allah haddaba ereyga khamsa waana nakiro waana mubtade nakiradu mubtade ma noqon jirin hadday bilaa musawiq tahay maxaa musawiq u ah hadda ereygaa khamsuda ah idaafaynta la idaafeeyey ee salawaatinta loo idaafeeyey musawiqeegii wakaa sharaxa alaslu waxa asala fi lmubtada'i mubtadaha waxa asal u ah an yakuuna macrifatan inuu macrifo yahay wax la garanayo laa nakirata nakirase inuuna noqonin lianna nakirata nakiradii majhuulatun waa wax majhuulo ah oo jahli lagaga jiro haaliban sida haalibka ah nakiradu waa majhuulo waalxukmu xukun cala almajhuuli shay majhuulo la saaraa laa yufiidu waxba ma faa'iideeyo wa yajuusu waxaa kaloo bannaan an yakuuna inuu yahay nakirata nakiro in kaana hadduu yahay mubtaduhu caaman caam ow amase khaasan khaas caam iyo khaas waxay culimada qaarkood yidhaahdeen musawiqaadda ibtidaha mubtadaha nakiradaa baanu baadhnayoo dhowr iyo soddon baanu ka dhignay bay yidhahdeen dhowr iyo soddon sheekheenani wuxuu yidhi iyo culimo badaniba waxay yidhaahdeen dhowr iyo soddonka eh, musawiq waxay isku soo ururinaya ama ay iskugu soo ururayaan cumuum iyo khusuus cumuum iyo khusuus labadaa qodob bay iskugu soo ururayaan wayajuusu waxa bannaan an yakuuna inuu noqdo mubtaduhu nakirata nakira inuu noqdo in kaana hadduu yahay caaman lafdi caam ah ow amase khaasan lafdi khaas ah falwalu ka hore ka qowlika waa qowlkaaga oo kale maa rajulun wax nin fi daari daarta kuma sugna a tidhi wa ka qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeyi a ilaahun ma wax ilaaha ayaa maca allaah allaah maciisa ahaaday falmubtada'u mubtaduhu fiihimaa labadaa dhexdooda caamun caam weeyi waa liwuquucihi dhiciddiisa fii siyaaqi nafyi nafyiga siyaaqiisii uu dhex dhacay iyo walistifaami istifaam wa haani ka labaad waa khusuuskii ka qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeyi walaa cabdun addoon addoonka oo mu'minun rumeeyey wixii rumeeye la yidhi ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid shariig yeelay lacabdun waa mubtada waana nakiro waxaa musawiq u ah sifaynta lagu sifeeyey mu'minka wa qowluhu alayhi salaau wasalaam wa qowlihi calayhi salaatu wasalaam nebiga qowlkiisa oo kaleba weeyi nebigu uu yidhi khamsu salawaatin shan salaadood ayuu katabahunna allaahu ilaahay ku waajibiyey filyowmi maalintii iyo waleylati habeenka dhexdooda ereygaa khamsu haddaba waa mubtade waana nakiro musawiqiisu waa idaafaynta salawaad loo idaafeeyey khusuus buu labadanba faa'iidaystay falmubtada'u mubtaduhu fiihimaa labadan dhexdooda khaasun waa khaas likownihi buu khaas u yahay ahaantiisa mawsuufan la sifeeye uu yahay fi laayati aayadda dhexdeeda wa mudaafan la idaafeeye uu yahay fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa waqad dakara waxay sheegeen bacdu nuxaati nuxaadda qaarkood litaswiiqi alibtidaa'i ibtidaha suurtagal waxaa ka dhigaya binakirati nakire loo ibtidaysto suwaran suurooyin bay sheegeen wa anhaaha wuxuuba gaadhsiiyey bacdulmuta'akhiriin muta'akhiriinta qaarkood ilaa nayifin wa halaathiina mawdican dhowr iyo soddon meelood ayay gaadhsiiyeen wadakara bacduhum qaarkood baa sheegay annahaa iyadu kulluhaa gebi ahaan tarjicu inay u noqoni annahaa iyadu kullahaa gebi ahaan tarjicu inay u noqoni lilkhusuusi khusuus iyo waalcumuumi cumuum ee falyuta'amal ha laga fikiro daalika arrinka waxba yaan laysku daalin cumuum iyo khusuusa la qaatay buu ku yidhi falyuta'amal daalika halkaa waxaan kaga baxnay matni iyo sharax wada socda ayaan halkaa kaga baxnay qadiyadda uu sheekhu ka hadlayey hadaba halkaa ogaada waa xukun axkaamta mubtadaha ah mubtaduhu nakiro ma noqdaa weeyi haa nakiro wuu noqdaa markuu musawiq sito musawiqiisana maxaan ku soo ururinay cumuum iyo khusuus baan ku soo ururinay walkhabaru khabarkii wuu dhacayaa jumlatan jumlo isagoo ah jumlada oo lahaa uu u sugnaaday raabidun raabid uu u sugnaaday ka zaydun ninka zayda abuuhu aabbihii ayaa qaa'imun taaganba weeye wa libaasu taqwaa alla kabaqa hugiisa daalika kaa ayaa khayrun khayr badanba weeye alxaaqatu qiyaamada maa maxay ayay alxaaqatu qiyaamadu ahaatay wa zaydun zayd nicma wanaagsanaa alrajulu nin oo dhani wanaagsanaa ilay zayd baa ka mid ahe ilaa fii naxwi qul waxaad tidhaahdaa huwa sha'nigu allaahu axad ilaahay kelinimadiisa weeyaan halkan sheekhu wuxuu inagala hadlayaa khabarku horta muxuu noqdaa asal ahaan khabarku wuxuu noqdaa mar mufrad buu noqdaa oo mufradka sideed qaybood baa looga jeedaa sideed kutubteennii horaan ku soo dhigannay khabarku mar waa mufrad oo waa sideed qaybood ruuxulicraabkao kale aynu ku soo marnay sideedda qaybood ee mufradka uu khabarku noqonayaba marna khabarku waa kayrulmufrad hadduu khabarku kayrulmufrad yahay wuxuu u qaybsamaa jumlo iyo jaar iyo majruur iyo daraf jaar iyo majruurkaiyo darafka inoo dhig shibhuljumlaha inoo dhig jumladuu soo qaado jumladu waxay u qaybsantaa ismiyo iyo ficliyo haddaba jumlada khabarka dhacaysa hadday jumla khabar noqoto iyadoo ismiye ah ama iyadoo ficliye ah waxa lagama maarmaana raabid wax la yidhaah raabid ilaa an yakuuna almubtada'u ilaa an yakuuna alkhabaru nafsa almubtada'i fi lmacnaa inuu khabarkuba yahay isla mubtadaha un in la macnihiisii mubtadiya khabarku inay isku macno yihiin mooyaane markaa raabid looma baahna raabid looma baahna hadday mubtadaha iyo khabarku ay isku macno yihiin raabid looma baahna raabidka haddaba culimmadu ay sheegaan ee luqadda marka la baadhay la helay afar arrimood mid ahaan weeyi damiirku raabid wuu noqdaa damiir jumladan dambe khabarka dhacaysaa asalkeegu inay mustaqil ahaatay madax bannaanaatay ahayd laakiin marka mubtada'a hore ha ku xidhnaata la yidhaa dee si ayna ajnebi u kala noqonin shay isku xidho ah waa in loo sameeyo damiir buu noqonayaa zaydun abuuhu qaa'imun haddaba zaydun waa mubtade abuuhuna waa mubtade labaad qaa'imuna mubtadaha labaad buu khabar u yahay mubtadaha labaad iyo khabarkiisaoo wada socda abuuhu qaa'imun oo wada socota ayaa khabaru ah zaydka hore haddaba laba jumlo ayaa halkaa wada yaala zaydun abuuhu qaa'imun laba jumlo jumlo suqro la yidhaa iyo jumlo kubro la yidhaa labada jumlo maxaa la yidhahdaa baynu nidhi waa jumlo suqroa ah iyo jumlo kubraa ah. suqradu inta khabarka noqota ayaa suqro loo yaqaanaa kubradana mubtadaha khabarkiisu uu jumlada yahay ayaa kubro la yidhaahdaa zaydka hore haddaba jumladiisu waa kubro abuuhu qaa'imuntuna waa suqro laba jumlo ayaa meesha wada yaal raabidkiina waa maxay zaydun abuuhu qaa'imun markaan idhaa waa damiir oo aaway damiirku mubtadaha labaad buu ku jiraa zaydun abuuhu abuuhu damiirkaasi wuxuu waafaqayaa mubtadaha hore hadduu nin yahay zaydun hadda waa nin damiir nin ah hadduu gabadh yahay damiir gabadha hadduu laba yahay damiir laba ah hadduu jamac yahay damiir jamaca ah halkaas damiirkaasi waa inu haddaan iminka zaydkaa faadimo ku bedelo maxaan odhan faadimatu ma abuhu baan odhan waa inaan faadima dhadig bay noqotay damiirkii dhadig uu noqdaa maxaan faadimatu abuuhaa qaa'imun qaa'imatun ma aha dee iyaduma taagna aabeed baa taagan qaa'imun faadimatu abuuhaa qaa'imun baad odhanaysaa waxaa laga yaabaa mararka qaar raabitku inuu noqdo ismu ishaare sida aayadda qur'aanka ah walibaasu taqwaa daalika khayrun oo kale wa libaasu taqwaa daalika khayrun ereyga libaas waa mubtadihii koobaad waana mudaaf ataqwaana waa mudaafun ilayhi daalika waa mubtade labaad khayrunna mubtadaha labaad buu khabar u yahay daalika khayrun oo wada socoto oo jumla ismiya ah ayaa khabar u noqonaysa libaaskii hore haddaba daalika khayrun waa suqro wa libaasuduna waa kubro jumlo suqro iyo kubro ah ayaa meesha wada jooga sidaynu arkayno raabidkii waa ayo haddaba aayaddaa qur'aanka ah raabidkii isku xidhihii waa ayo waa ismu ishaaraha daalikaah wa libaasu taqwa libaaska allakabaqa ah ama huga allakabaqa iyo taqwadu ay samayso daalika kaa ayaa khayrun khayr badan haddaad si kaste u xaragooto nin qaawanun baa tahay haddii allakabaqu uu kaa maqan yahay haddaad ilaahay ku xidhan tahay ood ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqayso maryahaagu haba jeexnaadaane qof iska qurux badan oo dhalaalayuunbaa tahay walibaasu taqwى dalika khayr raabidkii waa ismishaaraha ah alxaaqatu qiyaamadii maa maxay bay alxaaqatu qiyaamadu tahay halkan haddaba mubtadihii waa alxaaqa maadaasina waa mubtade labaad alxaaqatuda kalena waa waa khabarkii mubtadaha labaad malxaaqatu oo mubtadiya khabar ah ayaa fii maxalli rafcin u ah alxaaqada hore jumlada suqradihi waa malxaaqa jumlada kubradihiina waa alxaaqatuda hore ee mubtadaha iyo khabarkiisa la dhalaalin doono ayaa jumla kubra la odhanayaa haddaba alxaaqatu malxaaqa raabit bay loo baahnaayo raabitkiina waa icaadatu lmubtada'i mubtadaha ayaa la soo celceliyey naftiisii alxaaqatu waa mubtada oo mar labaad baa la soo celiyo malxaaqa baa la yidhi kol haddii mubtadaha la soo celiyo soo celinta mubtadaha la soo celiyey baa raabit ah wa zaydun ninka zayda nicma wanaagsanayey arrajulu nin oo dhani wanaagsana zayd alla nin oo dhani wanaagsana rag oo dhan maxaan u ammaanaynaa sababta aan rag oo dhan u ammaanaynaa waa zayd baa ka mid a haddaba zayd laba jeer baan ammaanay mar isagii baan gaar u magacaabay oo zaydun baan idhi marna nin oo dhan baan ammaanay oo raggaasuu ku dhex jiraa haddaba markaan idhaa nicmo rajulu arrajulu ashaa arrajulu ku jirtaa waa jinsiyo jinsiyadaana zayd baa xataa iska soo hoskeli karo waa cumuum kol haddii meeshii cumuum ay noqotay cumuumkuna sidiisa raabit buu u yahay zaydun waa mubtade nicma waa ficil maadi oo jaamida arajuluna waa faacilkii ficilka jaamidka ah nicmo rajulu oo ficil iyo faacil ah waxaa loo yaqaan jumla suqra oo khabar weeyi waxay khabar u tahay zaydka hore zaydka hore jumladiisana kubraa la yidhaah raabidkiina waxa weeyi cumuumka arrajulu asheedu ay wadato cumuumkaa weeyaan raabidkii hadda afar raabid baynu culima sheegnay midi waa damiir zaydun abuuhu qaa'imun midi waa ismu ishaare walibaasu taqwa dalika khayrun midi waa icaadaة اmubtada binafsi alxaaqaةu malxaaqa midina waa cumuumka wa zaydu nicmo rajulu cumuumka afartaa raabid ayaa mubtadaha culima loo baahan yahay ilaa fii naxwi qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale raabid uma baahna aayaddani raabid uma baahna qul waxaad tidhaha nebi maxamedow huwa shaniguba allaahu axad ilaahay kelinimadiisa weeyi haddaan huwadaa damiiru shani ka dhigo allaahuna mubtade labaad baan ka dhigayaa axaduntaasna waxaan ka dhigayaa khabarkii mubtadaha labaad allaahu axad oo mubtadiya khabar isku ah ayaa jumlo suqra'a ah, ah waxayna khabar u dhaceen huwada hore raabitmee marka lagu yidhaah waxaad odhanaysaa laa taxtaaj ilaa raabitin lianna aljumlata nafsulmubtada'i fi lmacnaa ilain huwadani waa shani damiiru shanigu yuu u noqdaa dee ereyga ka dambeeya hadalka ka dambeeya allaahu axad buu u noqonaya hadaba allaahu axad damiirka iyo halkuu u noqdaa waaba isku midba haddaan zaydun huwa idhaa zaydka iyo huwadu maxay kale yihiin zaydka iyo huwadu hadday isku noqona waa isku midba weeyi hadaba huwadaa haddaan damiiru shani ka dhigno allaahu axad buuna damiiru shanigu u noqonayaa anidhaa dee waaba damiirka iyo halku u noqonayo waaba isku midba raabit uma baahna markaa waxaa jira wejiyo kale oo huwadaa mararka qaar ilaahay baa loo celiyaa haddaad tidhaa huwa ilaahay allah nebi maxamed baa ay weydiiyeen rabbigii rabbigaa wa waa maxay bay yidhaahdeen markaasuu yihi huwa allah huwadaasi mubtaday noqoni haddaan allah u celinno allahduna khabar bay u noqoni axaduntuna khabar labaad ama bedel bay icraabnaani kolkaa waa wej kale oo jumladu waaba jumlo maxaanku idhahaa aan suqri iyo kubro toona ahayne laa walaada jumladii la odhan jiraya wlkhabaru waa faacil ereygan walkhabaru wayaqacu baa meesha loo qadaraya wayaqacu lkhabaru khabarkii wuu dhici jumlatan isagoo jumloa ah. jumlada oo lahaa uu u sugnaaday raabidun raabid ka qawlika oo kaleba weeyi zaydun zayd abuuhu aabbihii qaa'imun wuu taagan yahay wa libaasu taqwaa alla ka baqa libaaskaeega daalika kaa ayaa khayrun khayr badan alxaaqatu qiyaamada maa maxay bay alxaaqatu qiyaamadu ahaatay wa zaydun zayd nicma wanaagsanaa arrajulu nin oo dhaniba ilaa fii naxwi qul waxaad tidhaahdaa huwa shanigu allaahu axad weysaa saa mooyaan kaaman raabid u baahnayn bal hadda sharaxaa aan raabidka khabarka kaga hadalay aynu yaro eegno sheekhu siduu soo dhigo ey wa lkhabaru hadda ey wa lkhabaru buu yidhi eydaasi waa xarfu tafsiir muxuu hadda macnayna eewa yaqacu lkhabaru hadal weyn buu sheegay maka u muuqdaa hadalka weynuu sheegay waxa weeye matnigu wuxuu ihi walkhabaru jumlatan walkhabarudi inay faacil tahay buu caddeeyey muxuu yihi walkhabarudu inay faacil tahay markuu hadda caddaynayey ey wa yaqacu lkhabaru alkhabarudii waxaa ka xadfan maxay markaa yaqacu ey wa yaqacu lkhabaru khabarkii ayaa dhacaya jumlatan isagoo jumlo ah oo murtabidatan bilmubtada'i mubtadaha ku xidhan biraabidin raabid ugu xidhan raabidka oo min rawaabida rawaabid ka tirsan arbacatin afara afar raabid mid ahaan raabidku waa isku xidhe axaduhaa midkood addamiiru waa damiirka ka damiirka loo yaqaan wa huwa alaslu isaga ayaa asala fi rabdi rabdiga ayuuna asal u yahay ka qawlika oo kaleba weeyi zaydun ninka zayda abuuhu aabihii qaa'imun wuu taagan yahay haddaba fa zaydun waa mubtadaun awalu mubtadihii koobaad wa abuuhuna waa mubtadaun saanin mubtadihii labaad walhaau ha'duna mudaafun ilayhi waa mudaafun ilayhi wa qaa'imunna khabarulmubtada'i haani mubtadaha labaad khabarkiisii weeye walmubtada'u haaniyi mubtadaha labaad iyo wa khabaruhu khabarkiisuna khabarulmubtada'i lawal mubtadaha koobaad khabarkiisii weeye waraabitu raabidka baynahumaa labadaa u adamiiru waa damiir raabidkuna waa damiirkaa athaani mas'alada labaad alishaaratu waa ismu ishaaraha ismu ishaaruhu raabid buu noqdaa sida aayaddan qur'aanka oo kale ka qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kale weeyi wa libaasu taqwaa alla kabaqa libaaskeega iyo hugiisa daalika kaas ayaa khayrun khayr badan oo kan adduunka lagu xidhanayo ama xaaraanta ka samaysan ka khayr badan haddaba waxaynu doonaynaa wa walibaasu taqwa ereygaa libaas waa mubtade waana mudaaf ataqwaana waa mudaafun ilayhi daalika waa mubtade labaad mubtadaha labaad ee daalika ah, khabarkiisu waa khayrun daalika khayrun oo jumla ismiya oo suqro ah jumladaa haddaba suqrada ah ayaa fii maxalli rafcin ah oo libaaska hore u ah sidaynu arkayno khabar fa libaasun mubtadaun waa mubtade wataqwaa kelmadda ataqwa ihina mudaafun ilayhi weeyi wadaalikana mubtada'un haanin waa mubtade labaad wa khayrunna waa khabarulmubtada'i haani mubtade haaniga khabarkiisii walmubtada'u haani mubtade haaniga iyo wa khabaruhu khabarkiisuna khabarulmubtada'i alawal mubtade awalka ayay khabar u yihiin waraabidu isku xidhaha baynahumaa dhexdooda isku xidhayaana alishaaratu waa ishaarada ismu ishaaraha weeyi athaaliu mas'alada saddexaad icaadatu lmubtada'i mubtadaha oo la soo celiyo weeyaan bilafdihi lafdigiisa la soo celiyo mubtadihii baa lafdigiisii la soo celinayaa sida alxaaqatu qiyaamadii maa maxay bay alxaaqatu qiyaamadu tahay waa litaxwiil alxaaqatada hore waa mubtade maadaa aan arkaynaa waa mubtade labaad alxaaqatuda dambena waa khabarkii mubtadaha labaad jumlada malxaaqatu ah ee mubtadaha iyo khabarka ka kooban waa fii maxalli rafcin oo alxaaqatudii hore ayay khabar u tahay raabidkiina waa icaadatu lmubtada'i mubtadaha la soo celiyey mubtadaha waxaa la soo celceliyaa meelaha maqaamka maqaamu tahwiilka la yidhaah ee dhibaatada iyo culaysku ay ku jiraan meelaha ayaa la soo celceliyaa alxaaqatu malxaaqa culimmada qaarkood malxaaqatu icraabkaa aan siinay icraab aan ahayn ayay siiyaan oo maaday khabar soo qadimay ka dhigaan alxaaqatudane mubtade ta'ahuray waa jumlada suqrada ah ayaa icraabkayga saa laysku daba marin karaa falxaaqatu kelmadda alxaaqatu ihi mubtada'un awalu waa mubtadihii koobaad wa ma lafdiga maa ihi mubtada'un aanin waa mubtadihii labaad walxaaqatu lafdiga alxaaqatu ihina khabarulmubtada'i haani mubtadaha labaad khabarkiisii weeye walmubtada'u haanii mubtadaha labaad iyo wa khabaruhu khabarkiisuba khabarulmubtada'i alawal mubtadaha koobaad khabarkiisii weeyaan waraabitu baynahumaa isku xidhuhuna icaadatu lmubtada'i waa mubtadaha la soo celceliyey bilafdihi lafdigiisii alraabicu ka afraad alcumuumu waa cumuumka cumuumku isaguna raabit buu noqdaa naxwu zaydun ninka zayda nicma wanaagsanayay alrajulu nin wax la yidhahay oo dhani fa zaydun waa mubtada'un wa nicmo rajuluna waa jumla ficiliya jumlo ficiliye ah khabaruhu oo khabar u ah waraabidu raabidka baynahumaa udhaxeeyaana alcumuumu waa cumuumka wa daalika cumuumkaasina lianna alasha fi rajuli rajul ku jirtaa lilcumuumi bay u sugan tahay cumuum wa zaydunna fardun waa fardi iyo mid min afraadihi afraaddiisa ka tirsan fa dakhala fi lcumuum cumuumkiibuu soo galay fa xasala waxaa halkaa xasilay alrabdu isku xidhkiibaa xasilay wa haadaa kan kulluhu gebi ahaan idaa lam takun iljumla waa markayna jumladu ahayn نفس mubtadaha naftii fi في xagga macnaha fa in kaanad hadday noqoto kadaalika kaas oo kale hadday noqoto lam yuxtaj loo baahnaan maayo ilaa raabidin raabid iyo isku xidho loo baahnaan maayo ka qowlihi tacaala alle qowlkii oo kaleba weeyi qul waxaad tidhaha nebi maxamedow huwa sha'niguba waxa weeyi allaahu axad ilaahay kelinimadiisa alikhlaas fa huwa mubtada'un waa mubtade welibana awel in la raaciyaa fiican wallaahu axadna mubtadaun wakhabaru waa mubtadiya khabarkiisii waljumlatu jumladuna waa khabaru mubtada'i lwal mubtadaha koobaad khabarkiisii wa hiya murtabidatun bihi way ku xidhan tahay liannahaa iyadu nafsuhu waaba mubtadaha naftii fi lmacnaa xagga macnaha lianna huwa lafdigan huwi ihi bimacna shani shani macnihii buu sitaa waljumlatu jumladuna hiya iyadu nafsu shani waaba shaniga naftiisii wa ka qowlihi calayhi salaatu wasalaam nebiga qowlkiisa oo kaleba weeyi afdalu maa kiika ugu qiimo badan qultuhu anigu aan ku hadlo qultuhu aan idhaa ana aniga iyo wa wanebiyuuna nebiyiintii min qabli iga horreeyey laa ilaaha ila allah weeyi aniga iyo nebiyadii iga horreeyey hadalka ugu qiimaha badanaynu ku hadallaa waa laa ilaaha ila allah weeyi ereygaa afdalu waa mubtade khabarkiisuna waa jumladaa laa ilaaha ila allah ah jumladaasi raabid ma sidata sida inoo muuqata sababtii ay raabidka uga maarantayna waxa weeye liannahaa nafsulmubtada'i fi lmacnaa afdalkanayba tahay laftiisii waayo afdalkani waa ismu tafdiil waana mudaaf afdalkani markuu ismu tafdiil mudaafa noqday waxaa loo idaafeeyey afdalu maa qultu maadaasi waa masderiyo qultudabay masder ka dhalaalinaysaa wuxuu noqonayaa afdalulqowli haddaba afdalkan qaacidaa tidhaahda ismu tafdiil bacdu maa yudaafu ilayhi ismu tafdiilku kolba waxa loo idaafeeyo in yaroo kamida buu noqonayaa buu afdalkii haddaba kusoo biiray isagoo mubtada buu qowlkii kusoo biiray qowlkaa masderki ihina maquul baa looga jeedaa afdalulmaquuli laa ilaaha ila allah haddaba mayna maquulka laftiisii ahayn wixii lagu hadlayey ee maquulka ahaa laftiisiiba weeyi halkaa ayaynu kaga baxnay sheekhu marka la eego matnigaa iyo marka la eego sharaxaa uu israaciyey qadiyaddu ka hadlayey maxay ahayd wuxuu ka hadlayay raabidka uu khabarku qaato haddaba raabidka uu khabarku qaato waxaynu ka aamusnay khabarka mufradka ah ee mushtaqa ah iyo khabarka mufradka ah ee jaamidka ah labadaa qodobo sheekhu kama hadal khabarka jumlada ah oo quru ka hadlay kolka inaguna waxba labadaa kale u ka aamusay waynu ka aamusi mufradka mushtaqa ah iyo mufradka jaamidka ah aynu ka aamusno keliya intuu ka hadlay aynu ka hadalno wa darfan wa yaqacu lkhabaru darfan bay ka dhigan wayaqacu wuu dhacayaa alkhabaru khabarkiibaa dhacaya darfan daraf isagoo ah darafka oo mansuuban la nasbiyey daraf mansuub ah ayuu khabarku iska noqon karaa ama darafkaasi ha ahaado darfulmakaan ama darafkaasi ha ahaado darfu zamaan haddaba sheekheenu mansuub buu ku qaydaye marfuucii wuu ka aamusay sababta uu marfuuca uga aamusay wax kale ma wuu hadal badan yahay marfuucu wuxuu yidhi inuu ka gaabsaduu doonayaa kitaabku waa mukhtasar la soco waa mukhtasaroo kutubta waaweyn ayuu ku alfiyada oo iyada lafteedaba mukhtasar ah alfiyada lafteeda iyada lafteeda khulaasa loo yaqaana alfiyada waa mukhtasar kolka kuwa waaweyn ka doono ayuu ku leeyahay wa yaqacu lkhabaru khabarkii waa dhacayaa darfan daraf isagoo ah ayuu dhacayaa darafka oo mansuuban la nasbinayo naxw warakbu kiiyo rakbigi iyo safarkii asfalo minkum ay idinka hooseeyaan alrakbu waa mubtade asfalana waa dabar daraf mansuuba oo khabar dhacay xaqiiqada markii dib loogu noqday waxaa la ogaaday ereygan asfale ihi inuuna khabarka laftiisii ahayne wuxuu ku tacalluqayaa inuu khabar yahay wa jaaran wa majruuran jaar iyo majruur buu noqonayaa jaar iyo majruur baa khabara khabarku waa fi dee jaar iyo majruurka fii maxalli rafcin baa la odhanaya waxaa la ogaaday mas'alada lafteedu waa tasaamuxe xaqiiq ahaan waa majruurka un waxa khabarka ihi ilan haddii la yidhaha jaariya majruur ba fi maxali rafcina waxaa ka dhalanaya khabarkao xarafkaoo maxal yeesha xarafka oo maxal yeesha xarafku isagoo kelidiiyana maxal ma leh isagoo shay kale la socdana maxal ma leh haddaad tidha aljaaru walmajruur fii maxali rafcin khabarulmubtade dee jaarkani waa xaraf majruurkuna waa ismigii u jarayey waxaa ka dhalanaya xarafkii jaar oo maxal yeeshay taana lama ogola ahlu taxqiiqu way diideen laakiin tasaamux baa la kutubta aad baad ugu arkaysiin aljaaru walmajruuru fi maxali rafin ama fii maxali nasbin ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa alxamdu waa mubtade lilaahi jaar iyo majruurkaa ayaa fii maxalli rafcin khabarulmubtadeah ama kuu ku tacalluqayo ayaa khabar ah isna wuu ku tacalluqayaa wa tacalluquhumaa tacalluqooguna humaadaasi maaha jaar iyo majruurka waa jaariya majruurka iyo darafka jaariya majruurka waaxid bay isla yihiin damiirkaa labada ku dhacaya waa darafka iyo jaariya majruurka wada socda wa tacaluquhumaa waxay ku tacaluqayaana bimustaqirin waa mustaqir mustaqir waa ismi waa khabarkaa mufrad markaa noqonaya mufrad mushtaqa buu noqonaya aw istaqara ama istaqara ayay ku tacaluqayaan khabarku jumlo ficliye ah buu noqonaya raabidkii u baahan maxduufaynikiioo la xadfay ama khabarku wuxuu ku tacalluq jaariya majruurka iyo mustaqir bay ku tacalluqaan dhe ama istaqara masaladaa culimadu way isku khilaafeen maxamed ibnu maaligba matnigiisa uu ku caddeeyey naawina macnaa kaa'inin aw istaqar buu yidhi kaa'ininna mufrad bu uga jeedaa istaqarana ficil buu uga jeedaa ka doonto markaa dhe wa yaqacu lkhabaru khabarkii wuu dhici darfan daraf isagoo ah ayuu dhici darafka oo mansuuban la nasbinayo naxwu warakbuku iyo safarku asfalo minku meel idinka hooseeya ay ku sugan yihiin wa jaaran wa majruuran isagoo jaariya majruura ayuu dhici naxw alxamdu mahadi lilaahi bay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa wa tacalluquhumaa waxa ay ku tacalluqayaanna bimustaqirin waa mustaqir aw istaqara ama waa istaqara maxduufayni la xadfay ey wa yaqacu sharaxa bal haddaan eegno ey wa yaqacu lkhabaru khabarkiibaa dhacaya darfan daraf isagoo ah ayuu dhici darafka oo mansuuban la nasbinayo ka qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeyi waarakbu asfala minkum ilaahay uu yidhi wa jaaran wa majruuran jaar iyo majruur isagoo ah ka qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeyi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay uu yidhi wa humaa labadooduba xiina idin markaa mutacalliqaani waxay ku tacalluqayaan bimaxduufin mid la xadfay wujuuban waajibnimo loo xadfay taqdiiruhu soo qadaridiisuna mustaqirun weeye aw istaqara walawalu ka hore ee mustaqir ih ikhtiyaaru jumhuuri albasriyiin basriyiinta jumhuurtoodu say doorteen weeye wa xujatuhum waxay deliishadeen ana almaxduufa ka la xadfay huwa alkhabaru waa khabar fi lxaqiiqati xaqiiqada waalaslu waxa asalna u ah fi lkhabari khabarka an yakuuna inuu yahay isman mufradan ismi mufrada wa haani ka labaad ikhtiyaarulakfashi akfash baa doortay waalfaarisiyi faarisi baa doortay wa zamakhshariyi zamakhshari baa doortay wa xujatuhum waxay deliishadeen ana almaxduufa kan la xadfaa ana almaxduufa kan la xadfay caamilun waa shaqeeye annasba nasba ayuuna shaqaynayaa uu ugu camal falayaa fii lafdi fii lafdi lafdiga darafkuuna ku camal falayaa wa maxaluljaari waalmajruur iyo jaar iyo majruurka maxalkiisa waalaslu waxaa asal u ah filcaamili caamilka waxaa asal u ah an yakuuna inuu yahay ficlan ficil inuu yahay halkaana culimo kelmaddaa khabarku uu daraf iyo jaar iyo majruur noqonayo ayuu kaga baxay waxaa haddaba halkan uu inagu baraarujinayaa mubtaduhu wuxuu u qaybsamaa jawhar iyo carad ereygan jawhar iyo carada nimanka falsafadda ayaa isticmaala jawharka waxaa loo yaqaanaa alfaraaq almawhuum waxa ay yidhaahdiin wixii meel ka qabsada alfaraaq almawhuum waxa weeye hadda masaajidkeennan intaa xaggan sare haddaan eegna sakfigan sare inuu bannaan yahay se uma moodayno wuu buuxaabay qabaan cirka iyo dhulka inta udhaxaysa meel dhiman male bay leeyihiin waxaana buuxiyey waa hawo hawaa buuxisay oo miyaadan arag markii gaadhiga xoog loo eryayo inuu gaadhigu dabayl badan uu keeno wuxuu kala dilaacinayaa dabayshii meesha buuxisay ayuu jiidhaya ayuu kala dilaacinayaa kolka waxay ku leeyihiin haddaad tidhaa oo halkan bannaanan arkayo haddaan istaago sawta ii bannaan waxay ku leeyihin waxaad ka soo qaadaa tusaale ku dhadhow ceel buuxa haddaad isdul taagto oo biyuhu ay afka marayaan oo xabad dhagaxa aad qaaddo ma ku ridi kartaa dhagaxaa ha oo wuu buuxaye sidee buu dhagaxu u gelayaa dee isagaa meel bannaysanaya haddaba innagu wixii carad ah innagaa meel ka bannaysanayna halkan waa hawo waxaan la arkayn baa buuxiyo oo hawo ah deedna oksijiinkan aan qaadanaynaba wey meeshan hawaa ku jirta waa alfaraaq almawhuum haddaba faraaq almawhuum wixii boos ku jawhar bay falsafadu yidhaahdeen alfaraaq almawhuum waxaan boos ku lahaynna carad baa loo yaqaanaa mubtaduhu carad iyo jawhar buu noqdaa labada ayuu noqdaa mar muxamedun baan mubtade ka dhig ila muxamedku waa qofka halkaa istaagi karaye marna alqiyaamba ama asiyaam ama asoom baan odhan un mubtade ka dhigi ilinsoonku waa carade khabarkii darafka ahaana daraf zamaaniyo wuxuu noqonayaa daraf makaan labadaa ah. laba laba ku dhufo haddaba laba laba marka lagu dhufto afar baa kuu soo baxaya culimo saddex baa la ogol yahay xabadna lama ogola inaan darafka daraf ka dhigno maxaanku idhaha daraf zamaan mubtadahana aynu jawhar ka dhigno lama ogolo oo af carabiga laguma arag laakiin mubtaduu hadduu hadduu khabarku yahay daraf makaan mubtadihiisu jawharna wuu noqon caradna wuu noqon hadduu darafku yahay daraf zamaan mubtadihiisu caradunbuu noqon sidaa saddexdaasaa la ogol yahay mas'aladaasuu doonayaa inuu ka hadlo walaa yukhbaru khabar lagama dhigo bizamaani darfu zamaan khabar lagama dhigo canidaati daata khabar loogama dhigo daatadaasina hadda waa jawharkii walaylata alhilaalu kelmadda carab baa laga maqlay alleylata caawadan ayay alhilaalu bishii bilatay alleylata alhilaalu kelmaddan maxaa lagu xalin ilain mubtadihii waa alhilaal oo waa jawhar oo boos buu qabsanayaa khabarkiina waa alleylat oo waa darfu zamaan sawkan khabar iyo mubtade layskaga dhigay walaylat alhilaalu kelmadda a ah, laylat alhilaalu ah muta'awalun waa la awilayaa buu ku yidhi kelmaddaa waa la awiliyo hilaalka ayaa ru'yo laga horraysiini waxaa la odhanayaa alleylata ru'yat lhilaali kolkaa mubtadihii jawhar maahee carad buu noqonayaa carad ila ru'yadu waa aragti oo boos ma qabsatee yanqasimu wuxuu u qaybsami sharaxa adarfu darafkii wuxuu u qaybsami ilaa zamaaniyin mid zamaaniya iyo wa makaaniyin mid makaaniya labadaas u qaybsami walmubtada'u mubtaduhuna wuxuu u qaybsami ilaa jawharin mid jawhar ah oo boos qabsanaya ka zaydin wa camrin oo kaleba weeyi wa caradin iyo mid carada oo bilaa boosa kalqiyaami waalqucuud taagnid iyo fadhigoo kaleba weeyi fa in kaana darfu darafku hadduu yahay makaaniyan makaani hadduu yahay saxa waxaa asaxaya alikhbaaru in khabar looga dhigo bihi isaga can iljawhari jawharka iyo walcaradi darafku hadduu makaanba yahay mubtaduhu ama jawhar ha noqdo ama carad ha noqdo labadiisaasiba waa sax taquulu waxaad odhan zaydu zayd amaamaka hortaaduu ku sugan yahay amaamaka waa daraf makaan mubtadihiina waa zayd oo waa jawhar waalkhayru khayrkuna amaamaka u kaa horeeya amaamakadu waa khabar waana daraf makaan alkhayrna waa mubtadihii oo carad ah labadaa mas'alo waa markuu khabarku yahay jawhar markuu yahay darfulmakaan wa in kaana hadduu yahay khabarku zamaaniya darfulzamaan saxa waxa ansaxaya alikhbaaru bihi in khabar looga dhigo can ilcardi jawharka caradka uun duuna aljawhari jawharka se looga dhigi maayo taquulu waxaad odhan asawmu soonkii alyowma waa maanta alyowma waa maanta walaa yajuusu mase bannaana inaan idhaa zaydun zayd alyowma maanta saasi ma bannaana oo zaydile waa jawhar carad maahee fa in wujida haddaba haddii la helo fii kalaamihim hadalkooga haddii laga helo maa haddii la helo shay daahiruhu muuqaalkiisu daalika saasoo kale uu yahay oo mubtade jawhara oo khabarkiisii daraf zamaan yahay haddii sidaasoo kale la arko wajaba waxaa waajibaya ta'wiiluhu in la awilo ayaa waajibaya ka qowlihim qowlkoogoo kaleba weeye alleylata alhilaalu ay ku qowleen alleylata waa darfu zamaan alhilaaluna waa mubtade jawhar ah ma iyagaa khabar isku noqon jiray haddaba labadaasi fahaadaakani calaa xadfi mudaaf baa lagu awili mudaaf baa ka xadfan wa taqdiiru taqdiirtuna waxa weeye alleylata caawadan ayay ahaatay tuluuculhilaali bisha dhalashadeedu caawun bay bishii dhalatay mubtadihii iyo khabarkii waad aragtaa hadda mubtaduhu duluuc buu isku bedeley duluucu carad buu noqday jawhar ma aha alleylataduna waa darfu zamaankii in sha allahu tacaala halkaa ayuu cashirkeenni inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala alaa waclam